بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ilaa yowmi اddiin kitaabkeen waxaan ku jirnay aqdiyooyinka xukunkii markhaatiyaalka waxaa noogu soo dambeysay qofka noqonaya iyo waxyaabaha looga baahan yahay shan arrimood inuu markaa kulansado islaamnimo angeer caqli xoriyad ragnimo cadaalad macrifa axkaam kitaab iyo sunna ijmaaca iyo ikhtilaafkaba duruqa ijtihaadka inuu yaqaano lisaanka iyo luqada carabi kitaabka qur-aanka alle inuu yahay mid wax arka waxna maqla mid wax qora iyo mid baraarugsan oo soo jeeda macnaha indheergarad ahoo aan la dagi karin oo la qiyaani karin waxaan soo tilmaanay inay istixbaab tahay in la fadhiisiyo qaadiga beledka dhexdiisa mowdic ay dadku usoo muuqdaan ka xijaabaynin in qadaha aan la fadhiisinin masaajidka dhexdiisa oon xukunka lagu qaadin yusawi wuu simayaa ninka xaakimkaa bayna alkhasmayni labada doodaysa beynkooda fii halaathati ashyaa'a saddex waxyaabood waa inuu u simaa saddex arin oo ninka wax xukminaya dadka usoo xukuntama ama labada qofood ee doodaysa saddex arin waa inuu u simaa kow fi lmajlisi majliska fadhiga goobaha la fadhiisanayo waa inay isku sinaadaan isku mid ahaadaan kan dhul baa la fadhiisiye kana kursi baa loo ma jirto kan waa la soo dhaweeye kana gadaalaa loo turjiyey ma jirto waa inay xagga majliska sabo noqdaan wallafdi xagga hadalka hadalkana sida uu asagu ula hadlahayo waa inay si siman noqoto kan hadduu ku qayliya kaxo maya wallaxdi iyo laxdiga eegidda milicsiga oo markaa milicsanayo uu fiirinayana waa inay isku saba noqdaan oo markaa u simo kan indhuhuu ku gubay kan uu dhoola cadeeyey intaa markaa lama ogola walaa yajuusu ma bannaana an yaqbala inuu ka aqbalo alhadiyata hadiyada waa ninka qaadiga ahee min ahli camalihi camalkiisa ehelkooda xaggii dadka uu shaqada u haayo ee shaqada uu u qabanayo ehelkaas inuu hadiyad ka aqo waa ka mamnuuc eex baa imaanaysaa dhow ilaan af wax cuna xishoo baa la yidhi xukunka sida uu rabo uma tuuri karo marka waa in qofka xaakimka ah ama qaadiga ah uusan ka aqbalin dadka uu camalka u haayo hadiyada ay markaa bixiyaan ehelkooda wayjatani wuu ka fogaanayaa alqadaa'a inuu wax xukmiyo qofka qaadiga ah waa inuusan waxba xukminin maxkamadana uu xiraa fii cashrati mawaadica toban boos toban meelood ama toban xaaladood markay ku timaado waa inuusan xukun ridin xukunkuna joojiyaa kow cinda alghadabi carada agteeda suux xukmina buu xanaaqay hadhow qof buu la duldhacayaa saysan u dhicin waa inuu qadabka markayso oo ninka xaakimka ama qaadiga ah uu caraysan yahay inuusan waxba xukminin waljuuci waa gaajada baahi badan baa haysaa waa ku dhegan tahay wax ma xukmin karo qofka qaadiga ah waalcatashi iyo oonka haraad ba-an baa ahaaya isagana miir maba lahanba wax ku xukmiyo taana markaa wax ma xukminayo wa shiddati shahwati shahwo kulol baa haysa daran ilaa uu kasoo guto waxba ma xukmin karo ilaan dhibaata hayso jirkiisa gubanaya marka shahwada adag markay haysato ay haysana qofka qadaha iyo xukun ka fadhiya waa inuusan wax xukminin waalxusni iyo tiiraayada wa shiddat alxusni murug daran markay hayso waalfaraxi almufriti farxadda xadgudubka ah xoog buu u farxay xilligan inuusan waxba xukminin waa inuu xukunkii sidii loogu talagalay uusan u ridin yay u badan tahay xaaladahan lasoo tilmaamay markuu qaadigu ku jiro wa cinda almarad xanuunka agtiisa boggaa laga qabtay sualka u dhegaysanaya waa beerka lagawaminin waa inuu joojiyaa maxkamadda kadibna laysku soo laabtaa wa cinda almaradi wafacat ilahba akhbathayni labada akhbath ama labada xunxun riixriixitaankooda oo saxarada iyo kaalidaa loola jeedaa asna wuu celinayaa ayagana way soo celinayaan way soo riixayaan inay soo baxaan bay rabaan asiguu celinayaa inay joogsadaan buu rabaa ninkaa legdan kale ku jiraaba wax ma xukmin karo asaaba dagaal kale meeshaan ku haystaa xataa waa xadiista aan kusoo marnay salaad ma laha qofka haddii cunto loo soo dhigo ilaa uu cuno ama qof celcelinaya al akhbafayni labada akhbafayn ah labada xunxun macnaha saxarada iyo kaada markaa loola jeedaa wa cinda annucaasi gamaanyada agteeda waxbuu xukminayay qof buu dhegaystay qofkii kale hadalkiisa socday gamaaya qabatay xaakimkii wuu joojinayaa inuu wax xukmiya ma aha waa inuu qabfogaadaa tobankaa mawaadiic ta kale waa wa shiddati kulaylka daran markuu jiro kulayl adag oo ba-an baa jira ama walbardi wa shiddati qabow daran dhaxantiiya xoog u haysa goosu isku tumaya isku garaaca inuusan waxba xukminin ama xar iyo kulayl adag baa jira miri dhugna markaa malaha laha tobankaa xilli waa xanaaqa waa baahida waa oonka waa shahwada daran waa murugyada waa farxadda xoogga leh waa xanka waa labada akhbafayn qofka celcelinaya ay isku soo rixiixayan gamaanyada iyo shiddat alxari kulaylka daran iyo walbardi qabowga mawaadic waxba qofka ma xukmin karo adiga ah walaa yas'alu ma su-aalayo qofka xaakimka ah almudacaa calayhi ka wax lagu sheeganayo mudacaa calayhiga ilaa bacda kamaali dacwaa ilaa qofka wax sheeganaya uu dhammaysto hadalkiisii sheegashadii ilaa ay dhammaato ka wax lagu sheeganayay qofka xaakimka waxma weydiinayo wuu ka aamusnaana wuu ka aamusnaanayaa walaa yas'alu lmudaca mudacaa calayhiga muu su-aalaayo qofka xaakimka ah waxba ma weydiinayo ilaa bacda kamaali dacwa qofka wax sheeganaya ee dacwiga ah ee asaga wax dacwada qaba ilaa hadalkiisa uu dhammaysto walaa yuxallifuhu mana u dhaarinayo ilaa bacda su-aali lmudaci qofka mudacigae wax sheeganaya inuu weydiiyo maahane inuu marka <coughs> weydiiyo maahane waayo qofka wax sheeganaya markhaati baa laga rabaa qof wax lagu sheeganayana dhaar baa laga rabaa saasaa diinta wax ku xukmisaa marka qofkan marka la dhaarinayo ma u dhaarin karo qofkii wax sheeganayay hadduu markhaati waayo ilaa inuu su-aalo ee u dhahaye makuu dhaariyaa ninkii saasuu leeyahay ilaa taa la gaaro waxba markaa maku sheegan karo walaa yas'alu ma su aalaayo waa ninka xaakimka ah almudacaa calayhi qofka mudaacaleyhiga ah ee dushiisa wax lagu sheeganayo waxba ma su-aali karo ilaa bacda kamaali dacwa ka wax sheeganaya markuu xujadiisa iyo dacwadiisa iyo sheegashadiisa uu kaamisho ee u dhamaysta kadib maahane walaa yuxallifuhu mana u dhaarinayo ilaa bacda su-aali lmudaci ninka mudaciga ah inuu su-aalo kadib maahane ee uu yidhaahda haye ninkii saasay arrintu taagan tahay adigana markhaati mudhaariyaa walaa yulaqinu loo laqini maayo man qasma qasman doode xujo loo laqimi maayo wax xujo u noqonaya loo laqini maayo macnaha loo sheegi maayo afka ma loo gelinayo ama saas tahay ama arintan arrintan aa ka waday hadalkaa aa sheegtay ama sidaas u ahaa loo laqini maayo walaa yufahimuhu mana la fahamsiinaayo kalaaman hadal markuu qofku doodo yahay ama uu laba qofood doodaysaa qof qof kale xujo loogu laqinayo ma jiro hadal leeleeyaha bis saas dheh iyo arrinta meeshay kuu maraysay iyo shalay saasaa tilmaanta ama saas ay noqotaa maya hadal leeleeyaha bas la fahamsiin maayo waa la soo leeyaha meeshaa la keenaa xataa markhaatiga waxaa leeyahay hadal walaa yufahimuhu kalaaman hadalna la fahamsiin maayo walaa yatacanatu la dhibi maayo bishuhadaa'i dadka shuhadada ah markhaatiyaalkana la dhibi maayo oo qofka markhaatiga ah in la dhimo ma aha sida ilaahay tilmaamayba walaa yudaara kaatibun walaa shahiid kaatib hiid yaan la dhibin waman yafcalhu qofkii walaa yudaara kaatiban walaa shahiid haddaad saa yeeshaan qofkii sameeya muxuu dhaha ilah subxaana watacaala waxa waaye fa inahu fasuuqun bikum fasiqnimo iyo markaa idin noqonaysaa marka walaa yatacanatu la dhibi maayo bishuhadaa'i shuhadada walaa yuqbalu laga aqbali maayo ashahaadatu markhaati furka ilaa minman cid habatat ay sugnaatay cadaalatuhu cadaaladiisa maahane walaa tuqbalu laga aqbali maayo tuqbal ashahaadatu marag furka ilaa miman qof maahane habatad ay sugnaato cadaalatuhu cadaaladiisa faasiq maya qofkan cadaaladiisa la hubsado oo ay haabit noqotay sugnaato laga aqbali maayo walaa tuqbalu laga aqbali maayo shahaadatu caduwin cadow marag furkiisa calaa caduwin cadowgiisa qofbaa maxkamadda la keenay qofaa la rabaa inuu ku markhaati furo asaga iyo qofkaas nocol waa dagaal baa horey u dhex maray cadow wuu u yahay haddii la yidhahdo markhaati ku naq wuu ku taagsana waxaan jirin xataa waa ku sheega waa ku marag fura saa darteed cadow cadowgiisa marag ma u furi karo laba qofoodoo cadaawo ay ka dhexayso markhaati ma isku noqon karaan walaa yuqbalu walaa tuqbal la aqbali maayo shahaadatu caduwin cadowg marag furkiisa calaa caduwihi cadowgiisa uu ku marag furo walaa shahaadatu lwaalidi waalid marag furkiisa liwaladihi waladkiisuu ku markhaati kacana ma jirto waana bilcagsi walaa waladin biwaalidihi wiil waalidkiisa markhaati ma ku noqon karo waalidna wiilkiisa ma u markhaati noqon karo eex baa imaanaysaa walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin qaadi qoraalkiisa ilaa qaadin qaadi kale uu u qoro fil axkaami axkaamtii xukunka ilaa bacda shahaadati marag fur kadib mooyaane shaahidayni laba markhaati ay marag furaan labadaasoo yashhadaani marag furahaya bima waxa fiihi warqada ku qoran maxaa laga wadaa matal magaalada ama eh, magaaladanba waxaa loogu xugmiyey qof qaadi joogaa xugmiyey xukunkii fulintiisa wuxuu u wakiishay magaalo qaadi jooga markaasuu warqa ku qoray i ninkaas waa la xukmiyey xukunkii saasuu u dhacay hadduu ku yimaado xabsiga geli xir ama hadduu ku yimaado afartan jeedal ku dhufo ama ku dhufo warqadii waa lasoo gudbiyey qaadigii kalaa loo keenay la qaban maayo oo layskama fulin karo ilaa la helo laba markhaati oo ku markhaati kacaysa waxa warqada ku jira oo ninkaas qaadiga marka qoraayay markhaati markaa ka ahaa laba nin oo noocaas ah haddii la helo qaadiga marka wuu fulinayaa haddii la waayo lama fulinaayo waay wax kasta iska dhici karo qof baa iska soo qori kara cadowgiisa markaa ah qofaan qoraal aqoon baa laysaga soo qoraa oo la yidhaahdaa hadda ninkan hadduu ku yimaado waa kaasaa boqolkiisa karbaash beerka u geli nin baa jidka kasoo qoray waa lasoo qaaday waa loo keenay qaadigii kale wuu ku xukmiyey qaadina ma soo qorin marka dhibkeeday leedahay walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin qaadi kitaabkiisa waa qoraalkiise ilaa qaadin xaakim kale ama qaadi kale uu usoo qoro fi laxkaami axkaam dhexdeeda ilaa bacda shahaadati marag fur kadib maahane shaahidayni laba marqaatiyo yashhadaani ku marag furahaya bima fiihi wix warqada markaa ku sugan faslun fii axkaami alqismati qeybtii axkaamteedii waay marka wax lakala qaybinahayo laba qofood baa laba in wax loo kala qaybiyo tafsiirkeedii waa wayaftaqiru wuxuu u bahnaanayaa alqaasimu qaasimka qofka wax qaybinaya ilaa sabcati sharaa'ita toddoba shagood in laga helo labadaa qofood baa lagu dhahay xoolaha dhaxalka saddex qof baa lagu yidhi saa isaa samee qofka qaasimkee wax qaybinaya toddoba shuruud waa in laga helaa kow alislaamu waa inuu islaam ahaado waalbuluuqi waa inuu qaangaaray waalcaqli waa inuusan jinool ahayn caqliguna taam yahay waalxuriya xoriyad inay jirtousan adoon ahayn waaldukuurati labnimo waa inay jirtaa qof dumara uusan ahayn waalcadaalati cadaaladnimo waa inay jirtaa uusan faasiq ahayn waalxisaabi xisaabtan inuu yaqaano hadduusan xisaab aqoon muxuu kax ku kala qaybiyaa waa ma jirto fa in taraadaa hadday raali isaga noqdaan ashariikaani laba shariik oo wax isku eh, jira biman cid yaqsimu qaybiya baynahumaa dhexdooda lam yaftaqir looma baahnaanaayo ilaa daalika arinta marka islaam iyo buluuq iyo caqli xoriyad iyo dukuurad iyo cadaalad iyo xisaab laysugu daro toddobadaa shuruud waa islaam waa buluuq waa caqli waa xorriyad waa dukuurad waa cadaalad iyo xisaab marka loo shardinaayo waa marka qofku uu yahay xaakim joogto ah meelna ku qoran amaa haddii labadii wax isku darsaday raali ay ku noqdaan qof inay u tagaan masaajidka joogaana kala bixinaya markaa loo baahnaan maayo e, shuruudaha loo baahnaan maayo wa in kaana haddii uu yahay fi lqismati wax la qayminayo taqwiimun qiimeyn hadday tahay qiimeyn hadday tahay lam lam yuqtasar lagu gaabsan maayo qiimeynta calaa aba min ithnayni laba wixii ka yar laba qofood wax ka yar looma eh, lagu gaabs lagu lagu gaabsan maayo oo wuxuu leeyahay fa in taraadaa hadday raali ku noqdaan ashariikaani laba wax isla leh inay u qaybiyaan biman cid yaqsimu u qaybisa baynahumaa dhexdooda waxay dhaheen hebel baan mataqaanaa ku kalsoonnahay maxkamaddu maba aysan aadinba meeshii looga baahnaa oo shuruudda hadda lasoo tilmaamay cidda loo dejiyo oo madaxtinimada ama jagada ayaga u tafaruqday ama shaqo ay u tahay baa loo shardiyaa amaa labadii shariik haddii ay raalli ku noqdaan qof xukmiya dhexdooda loo baahnaan maayo oo la dhihi maayo shuruudaha ha ka soo baxo lam yaftaqir uma baahna looma baahnaanayo ilaa daalika shuruudahan soo tilmaanay wa in kaana haddii uu yahay fi lqismati qismadii shayga la qaybinayo taqwiimun wax la qiimeynayo lam yaqtasar lagu gaabsan maayo fiihi qiimaynta calaa aqala wax ka yar min ithnayni laba wax ka yar oo gaari bay isla leeyihiin gaariga baa la rabaa in la kala gooyo maxaa la rabaa in la qiimeeyo oo la dhoo qofkan lacagtiisa ha loo celiyo qof ha qaato ama la iibiyo marka la iibiyo kadibna loo kala gooyo taqwiim haddii uu jiro qiimayn hal qof in loo diro dhao orodka arigaan soo eeg toyoto waaye meeqa ayuu joogaa qofkii uu baxay wuxuu yidhi saddex milyan buu joogaa lagu gaabsan maayo mid kale loo dira ama mid kale loo sii dirayaa si loo sii ogaado meel kasta in qiimo si ah oo isla siman inay markaa keenayaan laakiin hal qof haddii uu baxo oo la yihahda meeqa waaye uu yidhaahdo waa hal milyan wixiin ay ka badan yihin dhici karto haddii qofka la diri lahaa milyan iyo laba boqol ama milyan iyo bar lagu soo heli lahaa waa shay gooni ah marka lagu gaabsan maayo hal laba qof wax ka yar waidaa daca wa idaa dacaa hadduu u yeero axadushariikayni laba shariik ah oo wax ku wadaaga shariikahu shariigiisa hadduu ugu yeero ilaa qismatin qeyb maa laa darara fiihi aan dhib ku jirin lazima waxaa laasim ku ah al aakhara midka kale ijaabat ijaabatuhu inuu ajiibo inuu ogolaado uusan darar iyo dhib kala keenin laasim bay markaa ku tahay waa laba qofood oo wax shariika ku ah mid baa shariigiisii u wacay wuxuuna ugu yeeray inay qaybsadaan wixii ilaa qismatin qayb maa laa darara fiihi waxaan dhib ku jirin kanna dhib ku ahayn kanaan dhib ku ahayn balse haddii uu ugu yeeray shay darar u ahoo dhib ah marka ma ajiibaayo kii la wacay ee laga codsaday in wixii la qaybiyo waidaa daca axadu shariikayni laba shariig mid ka mid ah hadduu u yeero shariikahu shariigiisii ilaa qismatin uu ugu yeero qaybin maa la qaybiya laa darara fiihi aan ku jirin lazima alaakhara ka kale waxaa ku laasim ah ijaabatahu inuu ajiibo ijaabatuhu ajiibitaankiisa faslun fi lbayinati waa ama cadayntii idaa kaana hadduu yahay maca almudaci midka wax sheeganaya micigiisa bayinatun caddayn markhaati samicahaa waa uu dhegaysanayaa alxaakimu ninka xaakimka wuu dhegaysanayaa waxakama wuuna u xukminayaa lahu asaga bihaa arrintaa matalan dadku waa labo midna waa dacwoode waa dhibane midna waa la dacweeye waa edaysane labadaasay dadku u kala qaybsamaan midkii mudaciga ahaa ee wax sheeganayay ayaa sheegtay sheegtayuu dacwooday markhaatina uu wataa ninkaas mobilka uu wato anaa iskale buu yiri markhaati nimiciisa uu yahay markhaatiga xaakimka wuu dhegaysanayaa suuquu yeeshay intay ku aragtay goormuu yeeshay intii laga soo iyey meeqabigaa aragtay intay isku barateen wax yaabo badan baa la weydiinayaa matalan wuxuu yidhi waxaan ku arkay mobilkan isagoo haystaa isagoo haystaa rajab bisha rajab baan ku arkay goorma isbarateen shacbaan baa isbaranay beentis ma oo ee rajabaa ku aragtay ninkaan shacbaan waad isbarateenoo shacbaan ka ma wada aqooninba marka dhib bay noqonay waxyaaba la weydiinayaa qofka markhaatigaa laftigiisa meel unba wax laga soo gelinaya haddii been ay yihiin su u hadlaayo waa marganayaa hadalkaa ku xirmaya marka dambe wuu quslayaa waa laga soo burinamar saateed samicaha wuu dhegaysanayaa bayinahii alxaakimu xaakimku wuu dhegaysanayaa wa xakama lahu wuuna u xukminayaa biha arrintii wain lam takun lahu bayinatun eh, hadduusan bayino haysanin markhaati ma haysto falqowlu qowlu lmudaca calayhi qowlku waa qowlka mudaca calayhiga qof wax lagu sheeganayo maca yamiinihi dhaartiisa jirto markhaati ma haysta ninkan anaa iskaloo taagan yahay elahaawe aw markhaatigaagi ma haysti hadalka qofka la dacweynaya iskale hadalkiisa qaadanayaa maca yamiinihi dhaartiisa ayadoo la socoto fa inna kala hadduu ka baqo uu ka istaago canilyamiini dhaarta oo muddo calayhiga qofkii wax lagu sheeganayay haddii dhab ka joogsado ka fogaado iska dhaafo ruddad waa la celin cala ka wax sheeganaya lagu celinaya waxaa leeyahy waxaan waad soo sheegatay combyuterkan anaa iska meesha la fadhiyaa anaa iska leh ee see ku lahaatee a markhaatiga ku marag furay ma haysto kiiskiisa wuu jabay tagayaa waxaa loo tegayaa qofkii hayey ee ahaa ee lagu sheeganayay anaa iska leh maca yamiinihi dhaartiisaa la socotaa dhaartii buu ka istaagay qofki wax lagu sheeganayey cala alyamiin fa inakala haddii uu ka joogsado ay ku cuslaatuu sameyn waayo ilaan dhaartu waa dhib badanta dadkaaka waa iska dhaartaan maanta wallahi ana iskale adduunka gumood buu isleeyahay dhaartaas dhib badan bay leedahay mashaakil bay ummaddii guriga u keentaa marka fa inakala cala alyamin ruddad waa la celin cala almuddaci mudacigaa loo celinayaa fayaxlif wuu dhaaranayaa wayastaxiqu wuu mutaysanayaa marka waa la siinaa wa idaa tadaacayaa hadday isla sheegtaan laba qofood shay-an shay oo fii yaddi axadihimaa midkood gacantiisa uu ku jiro saacad buu ninkan wataa isagay u xiran tahay nin baa meesha soo maray wax iska soo jaray anaa leh saacadan dhinacaas aan uga hayaa amase kana darafuu ka haya kana darafuu ka haya wain tadaacayaa shay-an wain tadaacayaa hadday isla sheegtaan shay-an shay shayguna fii yaddi axadihimaa midkood gacantiisa uu ku jiro matal waa saacaddii tusaale ka soo qaado saacaddankani u xidhanta nin baa meesha soo maray dhab saacaddan anaaba iskala war see ku anaa leh hadday saa arrintu noqoto falqowlu qowlu lyadi hadalka waa qofka saaxibulyadka ah oo alaabta ay gacantiisa ku jirto hadalkiisa soconaya wa in kaana haddii fii aydiihimaa labadooda gacan ay ku jirto kana dhinacuu ka haya kana dhinacuu ka haya anaa leh anaa leh taxaalafaa way dhaaranayaan labadooda wa jucila waa la yeelayaa baynahumaa dhexdooda waa loo kala barayaa intaasuma haddii markhaati la waayo wa waman xalafa qofkii dhaarta calaa ficli nafsihi wuxuu ku dhaaranayaa naftiisa ficilkeeda wixii ay samaysay xalaf wuxuu ku dhaaranaa qofka cala albatti waalqaci batti iyo qaci macnaha goyn ayuu ku dhaaranayaa wax go-an waman xalafa qofkii dhaarta ama dhaaranaya calaa ficli nafsihi naftiisa ficil ay samaysay inuu ku dhaartou rabaa xalafa cala go-aan buu ku dhaaranaa go-inaan iyo walqaci qaci oo go-naan ayadana ah muxuu ku dhaaranaa wallaahi bilaahi tallaahi waa cabay wallaahi bilaahi tallaahi inaan caban u maleeya wallaahi bilaahi tallaahi gacanta waa ku haystay m may waa bad inay ahaato si go-an inuu ku dhaarto oo dhaho ilaahay baan ku dhaartaye waan cabay waa hee cabay wain xalafa hadduu rabo inuu dhaarto calaa ficli hayrihi qof kale wuxuu sameeyey fain kaana haddii uu yahay ihbaatan ihbaat ihbaat hadduu yahay ihbaatka macnaha waxaa la yihaahdaa wax sugan shay la sugahayo xalaf uu dhaaranaya cala albati waalqadci waa tii horo kale wain kaana haduu yahay nafyan wax nafyi ah waa diidmo xalaf wuu dhaaranayaa calaa nafyi nafyi alcilmi oo cilmi ah nafyi cilmi uu ku sugaya ogaal nafyigeeda ayuu markaa ku dhaaranaa waa qofka hadduu ku dhaaranayo qof kale wuxuu sameeyey asaga wuxuu sameeyey haddii uu yahayna waa batii qaطx qofka qiisho iyo shay la anfinaya kala yihiin diidmo iyo sugitaan qofka waxbaa laga anfinaa ma samayn asaga ma laha iyo wixii lamid ah ihbaat iyo sugitaan asaaleh wuu sameeyey wixii lamid ah ihbaat hadduu yahay waa tii horeo kale albati waalqadci wallahi bilaahi tallaahi wuu leeyahay wuu sameeyey iyo wixii markaa lamid ah nafyi hadday tahay diidmana wuxuu ku dhaaranayaa aqoon ogaal intuu markaa og yahay fasl fi shahaadaati ayaanu geli doonaa hadii ilaah yiraahda laakiin meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam